bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddonaad ee ka mid ah kitaabu nikaax qismu طalaaq waynu ku soo jiray waxaa inoo dembeeyey kitaabu rajca soo ma ahayn baa inoo dembeeyey kitaabu اliilaa'i dhaarashadiiba uu kitaab yahay aliilaa wa ma'khuudu min alaliya waalaaliyatu اlyamiinu aliyaduna waa dhaarta iyo xalifka midaasaa la yidhaahdaa kitaabu liilaa wuxuu ka kooban yahay laba baab baabka koobaad wuxuu ku saabsan yahay arkaanta iilaaga oo afar ah cinda jumhuuri shawaafic ama lix ah cinda alghazaali wa asxaabih arkaanta baabka u horeysa haddaynu ku horeyno waa maxluufun bihi markaynu ka dhigno eh, lixda maxluufun bihi shayga lagu dhaaran oo alla ah subxaanahu wa tacaala maxluufu bihigii oo ismigii ilaahay iyo sifaadkii lagu dhaaranayey maxluufu calayhi oo galmadii laga dhaaranayo jimaaci ah siiqo oo weedhi la isticmaalahayay waa saddex waxaynu hayno wa zawjaani laba zawj muuli iyo muulan canhaa dee nin dhaaranhaya iyo mid laga dhaaranayo haweenaydii ah marka waa shan baan u malay wa mudda muddo afar bilood aan ka badnayn oon la ogolayn sidaa haddii loo tiriyo marka lix ruqni bay noqonayaan maxluufu calayhi maxluufu bihi siiqo zawjaan iyo muddo haddii sida kitaabka wadaadaha sharaxay badankood la marana arkaanta ilaagu baabka koobaada waa afar alxaalif aw ilmuuli dhaartaha oo loo jeeda kullu zawjin yutasawaru minhu اlwiqaacu zawj walba oo galma ay ka suurogeli karto waa rugniga koobaad rugniga labaadna waa almaxluufu bihi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aw sifa min sifaati daatihi ah rugniga saddexaadna waa almudda almudda muddo afar bilood aan ka badnay rugniga afraadna waa almaxlufu calayhi wahuwa aljimaac afartaa rugnina wadaadaasaa ka dhiga baabka labaad wuxuu ku saabsan yahay fii axkaami aliilaa fasalka u dambeeya ayuuna ku iman doonaa in sha allahu tacaala hadduu markaa arkaantii iyo axkaamtii labadaa baab uu ka koobmay xaggana aynu tacriifinay ilaagii min xayu alluqa oo layidhi waa ma'huudu min alaliyati wahiya alyamiinu waxaynu u gudbaynaa asalkiisu baabka waxaa loo deliishadaa ijmaaca iyo qur'aanka iyo sunnada qur'aanku liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin fain faa'uu faina allaha hafuuru raxiim wain cazamuu اطalaaqa faina allaha samiicun caliim liladiina yu'luuna min nisaa'ihim baa layidhi saa darteed qira'a shaada can ibni cabaas waubay ibnu kacab liladiina yuqsimuuna min nisaa'ihim yu'luuna bay ku yuqsimuuna akhriyeen min aqsama ida xalafa ama sunaduna xadiidkii abi hurayre iyo kii caaisha iyaa u daliila fi saxiixayn wa fi sunan in nabigu uu ka dhaartay dumarkiisii bil markay bishii dhammaatoy labaatan iyo sagaal ahaydna uu reerkiisii iyo ahalkiisii uu u tegey ama alijmaac ama alijmaac ibnu mundir baa soo guuriyey jamaaca min alculamaa waxayna yidhaahdaan kullu yamiinin manacat jimaacan fahiya ilaun fahiya iilaaun kullu yamiinin dhaar walba oo manacat jimaacan reebtay galmo iyo jimaac fahiya iilaaun marka kitaabkiisa awsadka iyo ijmaacaba uu ku soo guuriyay arrinta ayada ah intaa marka aynu kaga tagno salafku kitaabulilaah waa kitaab ay aad iskugu khilaafeen masale dhib badan weeye khilaafkoodu haddii la ururiyo marka koowaad waxay isku khilaafeen ilaahu goormu dhacaa goormuu dhacaa jamaaca min asalaf waxay ku tageen ilaagu waa inuu cadho ku dhaco cinda alghadabi nin iyo xaaskii markay isku dhacaan oo ay cadha timaado xaalat اlhadab wixii dhaca unbaa ilaah xaalat اridaa wixii dhaca ilaah ma aha nimanka salafku jamca sidaas ayay ku tageen waxay kaloo isku khilaafeen afar bilood wax ka yar ama afar biloodba ku aadan ilaa ma noqon karaa niman baa yidhi haa nimanna mayay yidhaahdeen niman waxay yidhaahdeen waxaa la rabaa ilaagu inuu afar bilood ka badan ninku uu ku dhaarto inuu islaanta ag maraynin waana sidaa dee ay jumhuurtu u badan yihiin shaaficiyada iyo khayrkoodba qaabka saddexaad xubinka saddexaad ay isku khilaafeen waxaa weeye afartii bilood markay dhammaato islaantii maxaa u tala ah jamaaca min asalaf waxay yidhaahdeen gabadhu markaas taraafuc iyo qaadi bay u tegi ayib ama ayadaaba hawsha dalban haday u baahato wey qasabna ma hadda qaadigu ayib ayadaa dalban waxay dhihi imaa inaad antafiya inaad soo noqoto oo reerkaadii gurigaada kusoo laabto kusoo laabatood galmadii aad ka dhaaratay ku dhaqaaqdo iyo inaad ifurto ayib yuuqaf afar beod markay dhammaato waa la joojin ima an yualiqa wa ima an yafiya jamaca min aslaf baa ku tegey wahum aqaluun wahum alaqaluun taabiciintai saxaabada badankoodna waxay ku tageen afarta bilood markay dhamaato hadduu islaanti ku noqon waayo ama ama furi waayo si otomaatiga u furmaysa maba ku sugaysaba iyadaa furmaysa si ila waxaad waa xadgudube si otomaatigaa u furantee dalqadaa ay ku furantay ma dalqa baa'ina mise waa rajciya isku khilaafeen oo soo ceshan karaa waxay u badan yihiin saxaabadii taabiciintu inay dalqa baa'ina tahay oo waxay marin hayaan inay furqa baa'ina oo fasakho kale ay tahay shaaficiyada iyo madaahibta badankoodna waxay qabaan madaahibta afartan ka hadlaya badankood waxay qabaan inay tahay dalqa rajciya oo markaa uu ku noqon karo ama uu Eh, ama baaina baynuna kubra suqra oo dib u guursan karo dhowrkaas suuro ayaa khilaafkooda u badan ayib waxay kaloo isku khilaafeen ninkii markuu ku noqdo islaanti fainfaau fain allaha hafuurun raxiim baa layidhi ma intaasaa lagaga hadhi mise kafaaratulyamiin baa laga rabaa kafaaratulyamiin baa laga rabaa wadaadda waxay dhaheen kafaaratulyamiin baa laga rabaa waa ra'yu jumhuuri salafi saalix min asxaabati wataabiciin iyo madaahibta afartaaba wadaaddana waxay dhaheen maye waxba lagama rabo mar hadduu noqday wax loo haysta ma laha marka aynu dareerino matniga iyo arkaantii balqaabku u dhigay haddiise la ururiyo toddoba shardi unbuu sheekhu ka hadli doonaa toddoba shard ayuu ka hadli doonaa oo annagu waxaan qabnaa laa yasixu liilaau ilaa bisabcati shuruuطin iiluhu ma asaxo ilaa toddoba shardi la helo toddobada shardi oo marka isdhex isdhexdaysan ama isku dhogo an buu sheekhu sii dayn doonaa shardiga koowaad an yakuuna almuuli zawjan ninka dhaaranaya islaanta ka dhaaranaya odhanaya afar bilood iyo ka badan inaanan ku agmarayn baa iga wallaahi ah ninku waa inuu yahay nin islaamta qaba oo zawjkeedii ah hadduu addoon yahay muxuu ahaa hadduu ajnabi yahay ama sayid addoon ka dhaarto lama rabo yu'luuna min nisaa'ihim baa layidhi xaaskiisii iyo dumarkoodii baa layidhi waa inaad zawja shardiga labaad an yakuuna baaliqan waa inuu baaliq yahay falaa ilaa'a lisabiy ilma yaratooda waxba kama dhaaran karo muxuu ka dhaartaa shardiga saddexaad an yakuuna caaqila waa inuu caaqil yahay majnuun asna wax ma kama dhaaran karo shardiga afraad an yakuuna qaadiran cala alwaطi ninka ka dhaaranaya galmada waa inuu yahay zawj qaadira cala alwaطi galma awoodi kara haddaba falaa ilaa'a limajbuubin mid go-anoo xubinkoo dhan baa la xaabiyey oo qadarulxashafa xataa aysan ka joogin ma dhaaran karo maxaa yeelay horaanba waxba maad haynin maxaad ka dhaarataa wey maadaan waxayeyba ayib shardiga shanaad waxaa weeye an yaxlifa biاllahi wa biasmaa'ihi kaa marka waa khilaafi shardigaas bayna aljadiidi wاlqadiim bayna aljadiidi wاlqadiim inuu ku dhaarto weeye ilaahay magaciisa iyo sifa min sifaati daatihi subxaanaه wa tacaala calaa ra'yi اlqadiim jadiidkuna mayuu leeyahay wax walboo dhaar curfan noqon kara dhaar wey shardiga lixaad an yakuuna aliilaahu calaa tarki اlwaطi fi اlfarji اlma'duuni fiih waa inaad ka dhaarata galmo haddaad tidhahdo afar shan bilood inaanan ku taabanaynin korkaada maalan aad tidhaahdo khilaaf baa ka iman leanno maa galmaad ujeeddaan mise maya waxaad tidhi inaanan aanan ku dhunkanaynin afar bilood oonan ku baashaynaynin ama aan kula baashaalaynin oo taa ilaam ma noqonaysaa istimtaaca kale oo dhan haddaad ka dhaarato ilaam ma aha waxaa la rabaa inaad ka dhaarato galmo <laughs> galmo inaad ka dhaarataa la rabaa an yakuuna eh, alilaau calى tarki اlwaطi fi اlfarji alma'duuni fiih shardiga u dambeeye toddobaad an takuuna muddaة اliilaa muddada haweeneyda aad ka dhaaran eed galmada ka reebtoomayseed ka dhaaranayso waa inay ka badan tahay afar bilood zaa'idatan calىa arbacati ashhurin wax ka badan waa inay tahay shan toddobadaa shardi buu matnigu ka kooban yahay oo sheekhu dareerin doonaa haddaynu marka dib u noqonno waxaan leenahay shaaficiya haddaan nahay culummaduna waa nagu raadsan yihiin nikaaxi jiray waxyaabaha xarima waa afar alasbaab almuxarima linikaax waa afar afartaas sabab labana nikaaxana way goysaa oo way burisaa taxriim ana way dhalisaa waa licaanka iyo ridaaca allicaan waridaac islaantii aad qabtay haddaad licaantantaan nikaaxi waa burahaya dib dambana uma guursan kartid adoo qaba hadday nugmo timaaddo oo markaa ridaac burinaya walaaltinimo iyo maxramiyo keenaya meesha uu ka soo baxana nikaaxina waa burhayaa dib dambana islaantaasi ooma guursan karti marka allicaanu waridaacu waa sababaani muxarimaani taxriiman abadiyan labada kale waa iilaaga iyo dihaarka aliilaa wadihaar labadaana ayagu waa laba sabab oo xarimo haweenaydii galmadeedii xarima taxriiman mu'aqatan nikaaxi asalkiisana aan burinaynoon duminaynin marka alilaah kuwaasuu kow ka yahay alilaah waa kii koobaad dihaar baa xigi doona kadibna licaanna waa iman doona insha allahu tacala wuxuu yihi sheekhu huwa ilaagii xalifu zawjin zaw dhaarashadii wey zaw dhaarashadii xalifu zawjin hadduu ku yidhi waxaa baxay sayidkii iyo ajnabigii hadduu sayid ka dhaarta addoontiisi ilaa ma aha lanno zawj baa la shardiyaay zawjkuna sayidkuna addoontiisa zawj ooma ahee milkulyamiin baa ugu galmunaya ajnebi baa islaanuusan qabin wallaahi bilaahi tallahi inaanan sanadku ag oo maxaa kaa khuseeyahad marka hore faduul baad ahayd zawj zawj dhaarashadii weeye zawjkaasoo yasixu uu asaxaayo alaaquhu alaaqiisi uu asaxaayo zawju dalaaqiisi asaxaayo halkaana waxaa soo galay wixii haweenay qaba oo dhan baa soo geli ayib sakraankii waa zawj yasixu alaaquhu waad garanaysaan cindana hadda waynu soo marnay addoonkii waa zawj yasixu alaaquhu ayb kaafirkii waa zawjun yasixu alaaquhu mariidkii waa zawjun yasixu alaaquhu marka intaas waxaa ku baxay keliya yaa baxay zawjun yasixu alaaquhu bas hadduu ku waxaa baxay sabigii iyo majnuunkii iyo mukrahi yuu ku saarahaya zawjun waxaa ku baxay sayid iyo ajnabi waad soo fahanteen yasixu talaaqu waxaa ku baxaya majnuun mukrah iyo sabi muxuu ka dhaaranayaa liyamtanic canna inuu ka reebmayo oo ka joogsanayo min waiha buu ka dhaartay ama ku dhaartay mutlaqan si gebi ahaanba mutlaqan iyadoo muddo la sheegin wey zawj ba wuxuu ka dhaartay xaaskiisii galmadeedii asagoon muddo sheegin wallaahi billaahi baanan ku agmarayni oonan kuu galmoonaynin buuhi muddana ma sheegin mutlaqan wuu ilaaqay dhaarta iyad ahayd liyamnacanna min waطiha marka waa sidaas ilaaqaas marka waan kuu sheego waxaa ku jira khilaafkii salafiga ahaa ee ahaa haweenayda aad ka dhaaratay haddaad afar bilood wax ka yar ama ku aadan ku dhaarato ilaaba ma ah qasab waa inay noqoto afar bilood iyo wixii ka badan ilaaqa yeeli mayna waa in la qaydo wadaaddaa odhanaya lakin annagu waxaan leenahay ama ha la qaydo ama yaan la qaydin horta waa guntamaya muطlaqan aw fowqa arbacata ashhurin ku dhaarto muusan aaminsano wuxuu yidhi afar shan bilood inaanan ku agmaraynin buui afar bilood iyo labaatan habeen buu ku dhaarto afar bilood iyo shan maalmood afar bilood iyo saacad walow laxdatan waa maxay waa fowqa arbacata ashhurin ilaagu waa gelhaya ayb waxaana intaasba ku dhegnay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin fain faa'uu fain allaha hafuuru raxiim wuxuu u gudbay sheekhu masaladii kaleo ku saabsanayd muxuu ahaayey jadiid ilaagu muxuu ku asaxaaya waan kuu soo hormarinay ijmaaca cinda salaf kullu yamiinin manacat jimaacan fahiya ilaaun ibnu mundir awsadkiisa iyo ijmaacabaa wuxuu ku soo guuray qadiyada ayadaa inay masale ijmaaciya tahay khilaafku wuxuu ka iman marka taxqiiqa ilaaga ee taxqiiqa yemiinka waxaa laga yaabaa culummadu inay manaadka si guud iskugu waafaqaan laakiin ay isku kala tagaan maxay ku caddaanayaa muxuu ku caddaanayaa yemiin waxay isku waafaqeen dhaar walba oo galma kuu diidda inay tahay ilaa kadib waxay isku maandhaafeen maahiya dhaartaasi ilaaga noqonaysa dhaarta ilaaga noqonaysa ayib waxaa lasku waafaqay maalan inaan raashiinkoo kale la iibin karin qabla alqabdi waa daabit iyo manaad mujmac calayha maalan lakin waxaa lasku maandhaafi karaa bima yataxaqaqu alqabdu inaad fahanteen baan u malayn huna waa maxay kullu yamiinin manacat jimaacan fahiya iilaaun waa masla ijmaaciya calaa ra'y isuu sheegay ibn mundir wax khilaafsanoo qumarna ma arag marka maxaa lakin khilaaf ka taagan alyamiin dhaarta ayad ahayd maxay ku hirgelaysaa tiibu hadda u gudbay wuxuu uhi waljadiidu qowlka shaaficiga jadiidka waxaa weeye annahu ilaagu laa yakhtasu gooni kuma aha bilxalifi billaahi subxaanahu wa tacala ilahay lagu dhaarto iyo wa bilxalifi bisifaatihi daatiya lagu dhaarto bal low callaqa iska baday hadduu ku xidho bihi galmadii bihi ay bilwad bilimtinaac can ilwaiba hadda loo jeeda hadda alaaqan buu ku xidhay oo wuxuu yidhi wallaahi haddaan kuu galmoodo haddaan kuu galmoodo buu idhi hee maya haddaan kuu galmoodo waad iga furan tahay wey afar bilood ma aha laga hadlaya hadda dalaaqi baan rabnaa inuu dhaar noqdo somaynan soo maray markaan maray xaggee soo maraynay tacliiqu alaaq taliic markaynu soo maraynay tacliiq walboo ku xadi ama manci wata ama taxqiiqu khabarin wata maxaan soo ictibaarinay yemiin xalif baad ka soo qaadeen tii un weeye wax soo noqoto wax kale ma ah waxaad tidhi shan bilood haddaan gudaheed haddaan kuu galmado waad iga furanta lix bilood gudahood haddaan kuu galmado waad iga waad iga furantahay marka galmadii waxaad ku xidhay dalaaq oo haddaad galmooto islaantii baa furmaysa ayib kaa marka jadiid wuxuu leeyahay waa waa iilaa waa iilaa bal low callaqa hadduu ku xidho bihi ay bilwai alaaqan buu ku xidhay aw ciqan xorayn buu ku xidhay bilaha gudahooda haddaan kuu galmado addoonkaygu waa xor buuri ama addoommadaydo dhan waa xor ilaa weey aw qaala wuxuu yidhi in wai'tuka haddaan kuu galmoodo wuu nadaray marka sharadkaad dhihi jirteen falilaahi calaya rabbi wuxuu igu leeyahay salaatun aw sawmun aw xajun aw ciqun kaana intuba wuxuu noqonayaa muuliyan ay mu'liyan waa un la khafiifiyey mid dhaartay buu noqonaya wbihi qaala maaliku wanucmaan abu xaniifa iyo maaligna way nala qabaan sidaa ayada ah qowlka qadiimkana waxaa weeye haddaan ilaahay magaciisa lagu dhaaranin ilaahay bidaatihi bilaah oo kale aw bisifatin min sifaatihi daatihi aan lagu dhaaranin taasi dhaar ma aha ilaana ma guntamayo waa alqowl اqadiim wbihi qaala jamacaة min aslf ka caطa ibn abi rabax oo siday ku tageen min xayثu daliilna ayagaa saxan maxaa yeele liladiina yu'luuna min nisaa'im tarabusu arbacati ashhur baa la yidhi nabiguna wuxuu uhi man kaana xaalifan biاllaahi falaa yaxlif ila biاllah man kaana xaalifan cafwan man kaana xaalifan falaa yaxlif ila biاllah xadiidkii ibni cumar fi saxiix اlbukhaari wahayr waad garanaysa ninkii dhaaranaya alla waxaan ka an yuusan ku dhaaranin haddaba dhaarta aan axadan allahin lagu dhaartay waa shay mardooda waxaad ku qaban xadiidkii caaisha fii saxiix muslim wsunan ay ahaa man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun dalaalatu tarkiib somadan soma isku qabo man kaana xaalifan falaa yaxlif ila biاllaah ninka sameeya oo xadiid kaa khilaafa maxaan ku qabanaynaa fahuwa radd marka waxaa ka soo baxay dhaaran alla lagu dhaaranin ma aha dhaar sharci ah ilaaguna waa xugum sharci ah ayb dhibba ma laha aduguma khilaafka waa jira aan iskaga socon walow xalafa hadduu dhaarto waa ixtiraazaadka idiin soo hormariyay ajnabiyun baa dhaarta ajnabiyun taasi waxaa ka fiican hayru zawj waa siduu muxararka ka cabiray walow xalafa hayru zawj islaanti ninkeedii nimaan ka ahayn saygeedii nimaan ka ahayn baa dhaartay waa ajnabi baa soo galay waxaa kaloo soo galahaya sayidkii lanna sayidku addoontiisu ooma aha zawj ooma aha ayib walow xalafa ajnabiyun baa dhaartay calayhi ay cala alwai ay can ilimtinaac can alwai buu ku dhaartay fayamiinun maxdatun waa dhaar mutaxane iilaa ma aha dhaar mutaxan un weeye kafaara guudkii kafaaratulyamiin baa lagula dhaqmay ilaa laga soo qaadi maayo lanna ilaag wuxuu gooni ku yahaan leenahay bizawj aduguna zawj ma tihid ajnebi baa tahay islaantan aad ka dhaaran eed leedahay walahi haddaan kuu galmoodo muxuu ahaay wallahi inaanan kuu galmooyna afar bilood ka badan ayib ama shan bilood iyo lix bilood iyo sanad waa iska cantara baqash lannu ajnabi baa tahay liladiina min nisaa'ihim baa wa haadihi laysat min nisaa'ika ma aha marka waa iska cantara baqash warkaadu halkaasaan la marayna marka maxaa ku laazimi qabla nikaax iyo bacda islaantaa hadduu guursado iyo hadduusan guursaninba waxaa laga rabaa uun kafaaratu yamiin kafaaratu yamiin faina kaxaa gabadha haduu guursado uu ka dhaartay ajnabiyadii ninkii baaba furay ama marka horeba galoof bay ahayd cidnima qabin oo madax bay ahayd dib buu ka guursaday falaa ilaa ilaa ma jiro tanna qaacida soo marteen bay eh, hoos tegaysaa halcibratu eh, xaala tacliiqi aw xaala wujuudi sifa waad soo sumayna soo mareen cibradu muxaala eh, ictigelinayaa xilliga uu ninku warka riday oo markaa dee islaan muusan hayn ajnabigu hadda dhaartay islaan ma jirin marka iyada tanna xaas ooma ahayn mise haddaa la fiirin oo islaantu xaas noqoto u guursaday falaa ila ila ma jiro lianna ilaabu waxaa loo jideeyey oo sharcigu u xidhay dafcan lidarri can izawja markii aad dhaaranaysayba islaam kugu dhib mudan oo galmo kugu lahayd ood la u habeen dhexaysayba ma jirin nin iskaabulaad ahayd bila dhaar cidlan baa tuurtay ee kafaara gudka iska bixi ayb magaci ilahayd ku dhaaratay sidaas wey ilaaguna filjaahiliya wuu jiray filjaahiliya say soo guuriyeen kutub tafsiir iyo kutub siyar ay soo guuriyaan wuxuu ahaa cinda aljahiliya alaq atoo alaaq ba dahaarka iyo lacaanka iyo ilaagii kulli alaaq bay u arki jireen shaaricu marka xukumkiisii suuradiisii waa daayey xukumkiisiibuu qayday waa dabray wuu dabray wuxuu ku dabray in la yidhaahdo alaaq ma ahee markay muddada aad gaadhaanoo xanaaqu idinka baaba'o haweenayduna afar bilood ka badan eh, ma adkaysan kartaa la yidhi oo oh, eh, aaaar badan baa laga soo garay sayidina cumar iyo xafse iyo oo marka uu la tashada iyo iyo haween kale waxweydiiyey oo uu yidhi haweenaydu habeen baa sayidina cumaroo markuu gabalku dhaco oo cishaa uu tukado mararka qaarkood intuu ruux caado iska dhiga shacaba ayuu magaalada dhex qaadi jiray suu balu ogaada muslimiinta dhiban iyo dhibka jire iyo cadli caadilo ahaayo khayr badan marka habeenbuu wuxuu maray baa layidhi islaan calacalaysoo leh haddii aan ilaahay ka cabsanaynin meeshan keligay ma jiifeen ninkeeduna uu ku maqan yahay halganiyo haswiga ku maqan yahay kadib buu xabso u yimid aabbow waxaan ku weydiiyey dumarku intee leeg bay ragga ka maarmi karaan waxay tihi aabbo hawshaa ma iga diisa cid kale weydiisa maya adaanku aaminay ii sheeg waxay tihi afar laba bilood bay horta dul qaataan si fiican bisha saddexaadna xoogow way isxumeeyaanoo meeshu xaaladdu waa xumaataa ta afraadna sabirkao dhan baaba ka dhammaada kadib wareegtuu soo saaray umaraa alajnaad culummadii iyo khusaadii furimaha joogay wuxuu ihi nin mujaahida oo xaaskiisa ka maqnaan kara afar bilood ma jiro hala isbedelo qaybaha la soo fasaxo haddana markay soo noqdaan kuwa damba la fasaxo yaan fasaad lala imanin marka sharcigu marka waa inoo qayday uun wuu xakameeyey ee mooyaane asalkii waa ictibaariye baa la yidhahda aan ka socon walow aala hadduu ka dhaarto min ratqaa'a mid awdan buu ka dhaartay aw qarnaa'a ama gees xubinka tana ka soo baxay ama lafguri waxaa tidhahdaba aw aalaa majbuubin mid go'an majbuubkaas waa in la gooyey xubinka tarankoo dhan ba la gooyey oo uun ka soo hadhin wax qadrulxashafa inta hore xubinka taranka ragga dhan uusan ka soo hadhin lam yasix ilaa ma asixin cala almadhab horaasomaynayso shardiga koobaad aad soo muxuu aha shardiga afraad an yakuuna zawju qaadina cala alwai aw ala majbubun wey aw ala majbub kana marka waa maxay ala min radqa aw qarnaaha de maxay waa zawjo aan saalixa ahayn lilwaطi marka waa cadam اlqudrat cala alwaطi meesha ka marka cadam اlqudraha ayaa laba qayb midna ayada xaggeedu ka iman oo ayadaa maanic ku qumahaya midna xaggiisa ayuu ka iman asagaa majbuub ah aan iskaga tagno oo maxaa shuruudda xageed ka keentay shuruudda waxaan ka keennay baanle waxaan milicsanay xikmada xugumka loo jideeyey xikmada loo jiday ilaaga ee layidhi afar bilood ka badan haweeney kama maqnaan karti laba mid unbaad yeeli gabadha inaad dhigto iyo inaad dhaqato dafcu darar bay ahayd marka majbuub maxaaba darar horaanba islaantu iyadaa iska sidan ku haysatay maxaaba ku dhib horaan buu la seexan jiray oo ag iman jira hon ag yimaado gurigan ku soo hoyda biilkan ha bixiyo isagoo farweyna meeshaa seexdo maxaa colaysoo jira ayadoo hadday marka eh, radqa tahayna haddee maxaaba dumarnimo iyo damaaci dumarba meesha ma yaallo weeye marka xikmadii dafcu darar ahayd darar baan meesha oolin gabadha laga dhib iyo dhibaato meesha taalla oo gabadha laga laga baabeynayo ama laga difaacayaan jirin baan leenahay walow qaala hadduu yidhaahdo wallaahi allahn ku dhaartay laa wati'tuka kuma galmoonaya arbacata ashhur faidaa madad markay afartii dhammaato fawallaahi laa wai'tuka arbacata ashhur afar kalaa ku agmari maaye wahaakadaa miraaran miraaran waa iska iska miaal wey wahaakadaa maratayn waa lamid miraaranta ma aha qayd maqsuud ah waa iska miaal wahaakadaa maratayn laba goor buu ku celiyey ama saddex goor buu ku celiyey oo wuxuu yidhi afartan markay dhammaato wallahi inaan lix kalena haddana ku shardigu wuxuu ahaa lixaad muddadu inay ka badan tahay arbacata ashhur inuu ku dhaartaa shardi ah shuruuddi waanu soo marray ayib waa in waxaa ka mid ah shardigii lixaad muse kii shanaad buu ahaa kii toddobaad kii toddobaad wuxuu ahaa an takuuna almuddatu zaa'idatan calaa arbacati ashhur maxaa yeele afarta bilood ilaahay baaba isiiyey inaan joogi karo oon aan dabaal joogtayn karo diina yuruna min sam tarabusu arbacata ashhur afar bilood calabaabi'iya weeye marka muusan ka badin wuxuu hi wallahi inaan afar bilood ku agmarin waxaan leenahay iilaa ma aha maxaa yeele kama badno muddadu afar bilood afartaa markay dhammaatana hadda wuxuu inaan afar kalena ku agmarin ayib ayadda maan leenahay iilaa ma aha calas qabsan maxaa yeelay ta hore saaday u dhammaatayba tu kalaa bilaabatay marka muطaalaba gabadhu ma laho muddadu maba guntaminoo kama badna afar bilood markan dambe afarta dambe uu keenayna bilaabatay bilaabatayba lama gaadhinba dhammaadkeedii midna hadday guntantay midna markay gebagabowday afarba kamamu eh, ahaayey afarmooda kama badnayn falaysa bimuulin fi lasaxi muqaabilku wuxuu leeya waa la isku daray sideed bilood baa laga soo qaadaya muqaabilku wuxuu leeya sideed bilood buu ninka ku ciyaaray waa muuli eh afarta u horraysa markay dhammaato laba mid unbuu yeeli inuu gabadha dhigo iyo inuu ku noqdo ayib warka muqaabilku ma sahlan walow qaala hadduu yidhaahdo wallaahi allah ku dhaartay laa waituka buui hamsata ashhurin shan bilood baan ilahay baan ku dhaartay ku agmarin faidaa madod shantu markay dhammaato fawallaahi laa waituka sanatan buui sanatan ba haddaan ii dhigan bacdu nusakhi muxararna sittata ku qoran sittata ashhurin baa ku qoran nuskhada hadda anugu aan hayo kuma qoro ayb ayb laakiin kutubta sharaxday baa soo gooriya marka waxaan leenahay bacdu nusakhi muxarar ka dhiga hadda wuxuu idhi shan bilood inaanan ku agmaraynin baa la igu ogyahay taa hadda waa iilaa muddadu waxay ka badan tahay waa zawjun kow yasixu minhu lwiqaacu waa tahay waa baaliq caaqil ah qaadir cala alwai ah muddadiina maxay noqotay zaa'ida calaa arbacati ashhur marka waa iilaa fa madad fa wallaahi laa waطictuka sanatan buui kaba sii daran haddii la sita ashhurna waa isku mid labada gooraba waa maxay muddadu way ka badan tahay afartii faila'aani laba dhaarood weeye likulli minhumaa xukmuhu mid walba xukumkeedaayay leedahay afarta hore markay dhammaato bisha shanaadna ay saa u bilaabato yaa la odhan ima an tafi'a wa ima an tualiqa waa qaybta ila shan bay ahayd afar bilood saacad markay ku darmatay ilbiriqsi bay gabadhu soo istaagi waa ama idhig ama reerkaada ku soo noqo taas warkeeda waa dhammaatay haddana lixda kale markii afar bilood laga gaadho y haddana ima an tanfiya wa ima an tualiqa faila'aani way likulli minhuma xukmu xukumkiisuu leeyahay mar walba oo xadkii la gaadho waxay leedahay muaalabadeedi axkaamu liilaa way iman doontaa laakiin inaan soo hormariyay ahayd waa afar xukm keliya afar xukm keliya w muaalabo iyo alaaq ima alfaya afar xugum basay leedahay gabadhu inay dalbato xaqeedii oy tiraa waa imaad igu noqoto iyo imaa inaan kala tagno iyo darbulmudda muddaa loo qaba ninkii ma iska soco ma aha weligeedba iyo maa taxsul bihi اlfayatu afartaa xugum wey somaana dhammaynin ima an tualiq wa ima an tafiya sooaniga soo sheega maaha seed afar xugum wey axkaam ulilah o muaalabatu zawja zawjadu inay xaqu alab leedahay iyo muddo nin loo qabto zawjka iyo soo noqodku bima taxsul fainfaau baa la yidhi soo noqoshadu maxay ku hirgeli bima taxsulu alfay-atu xukumka saddexaad hadde waa maa yajib cala zawj ima an yualiqa xukumka afraad cafwan xukumka faima an yualiqa waima an yafiya darbu اlmuddati almuطaalabaةu bima taxsul اlfayatu ma yajib calى الزawj oo ima طalaaqu ah wa ima alfaya soo war iska cad ma ah aan ka socdo marka waa yahay walow qayada hadduu ku xidho imtinaaci walow qayada اlimtinaac can alwaطi wayahad wuxuu ku xidhay bimustabcad اlxusuuli shay ay fog tahay hirgelidiisu fi arbacati ay fi ashhur arbaca afartii bilood gudahooda shay ay fogta inuu dhaco ayuu ku xidhay dhaarti ka nusuuli ciisa calayhi salaatu wasalaam famuulin wey ninkaa waa dhaartay wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartay baanan kuu galmoonaynin ilaa nabi ciisa soo deguu yidhi maalan hadalkaasna wuxuu yidhi qabla khuruuji addajaal waan ku qaydayna la socda qasab wey leanno dajaal hadduu soo baxay nabi ciise waa la cidbinhayaa waa daba taagan yahay hadalku waa inuu yimaado qabla khuruuji dajaal ayb waa inuu hadalku yahay marka waxaan leenaha ninkaasi famuulin waa dhaartay maxaa yeele waa muddo dheer wey muddo aad u dheer wey mar hadday marka muddadu kaba badata sideeduba afar bilood maxay noqon jirtay ilaa baa iman jiray kanna waa maxay kumaan kumausanayn noqon kartaa labaatan sano toban walow qayada alimtinaac can ilwai hadduu ku xidho bimustabcad اlxusuuli dhicidiisu mid la fogaysto fi اlashhuri اlarbacati caadatan wey hadda caadatan ka nusuuli ciisa qabla khuruuji dajaali famuuli ninkaa nin dhaartay weeye xukmu lilah baad marin maxaa yeelay daahirku waxaa weeye nabi ciise afar bilood ka badan ayaa naga xigta soo degiddiisa ayib afar bilood ka badan caada ahaan mar hadday hawshu tahay qabla khuruuji addajaal adduunka beri la duubi maaye marka ninkaas waa muuli baan leenaha waa dhaarta wain danna hadduu malay xusuulahu xusuul almuqayadi bihi wey shaygii lagu xidhay mustabcadu xusuulka ah wain danna hadduu malayo xusuulahu xusuula alamri almuqayadi bihi bilwai galmada shayga loogu xidhay inay imanayso inuu shaygii imanayuu maleeya qablahaa qabla arbacati ashhurin falaa ay falaa ilaa wey lanno tadarur meesha ma yaallo tadarur meesha ma yaallo waxaad tidhi wallaahi inaanan kuu galmoonaynin maalan ilaa uu roobku do-o waxaana maraynaa gubilowgii baan joognaa bilowgii maxaa lagu yaqaanaa inuu roobku soo fakado waa la maynaya xusuulkiisa guna wuxuu ku gebigiisaba ku gebagaboobaa saddex bilood gudahood ayb wain danna hadduu malay xusuulahu xusuula almuqayadi bihi qablahaa ay qabla arbacati ashhurin falaa ilaa awey lidan lmadkuur maxaa yeelay tadarun ma jiro muddadu shayga wax ku xidha la sugahayana waa muddo ka yarba afartii bilood maxay isu bedelaysaa waa yemiin maxdi ah fa yakuunu yemiinan isu bedelahaya wakada waxaa la mid ah low shaka hadduu ku shakiyo fii xusuuli muqayadi bihi qabla arbacati ashhurin aw bacdaha ku shakiyey shay wuxuu ku xidhay dhaartii ama galma la'aantii wuxuu ku xidhan shay uu shirki ka qabo afar bilood intayn dhammaanin miyuu imanayaa talow mise wuu ka dibdhici doonaa asna waxaan leenahay falaa ilaa ilaa ma jiro fil asaxi maxaa yeelay danu ta'ahur baa meesha yaalla shardigani marka an takuuna almuddatu zaa'idatan calaa arbacati ashhurin shardi buu ahaa shardigan waa in uu taxaquqo mar haddii danu ta'ahur meesha yimaado iyo danu muxuu ah taqadum meesha ilaa ma yaallo weeye gabadhina ma dhib mudanin waxay ku miaaleen maala wuxuu ihi muxuua fa wallahi inaan kuu galmoonay in maritu haddaan xanuunsadou yidhi ama in mariti haddaad xanuunsato adugu berri baa lagu soo boodi karaa ayada ama asaga lagu soo boodi kara waxaa dhici karta sanad dhanba in labadooduba iska socdaanoo xanuunba uusan ku imanin marka maradku waxaa dhici kara inuu yimaado qabla arbacati ashhurin iyo inuu yimaado bacdaha mar haddaan xaqiiqo lahaynin shardigii mahirgelin ahaa an takuuna almuddatu zaa'idatan can arbacata ashhur lama helin marka saasay ku miaaliyan iskaga socon wa lafduhu lafdu lilaa'i sariix ka dhaarashada galma laga dhaartee lafdiga cad waa un laba qaybood sariix iyo kinaaye sariixun wa kinaayatun lafdu lilaa tanna waa siiqadii hadde siiqadii buu hadda u gudbay sariixun ayray ku cadoo niyo u baahanayn waa iska dhib badan wey minaaj baa la yidhahday wuxuu idhi ilaah baan ku dhaartay xubinkayga taranka inaanan gelinayninba bifarjin taqyiibu dakarin bifarji ku dhaartay fawallaahi laa uqayib buu dakarii bifarjiki bal waxaas eegaad waada ma uun waxaa weye iska imaan kartaa weeye caama wax walbaa ka suuragale wadaada masalada ogowba kuleey sheekhu wawaun galmuu yidhi wallahi inaana kuu galmooy intan waa iska caddahayd wa jimaacun waftidaadu bikrin gabadh bikaaro markaa lagu meheriyo uusan la aqalgelin yuxuuhi wallahi inaanan ku bikro jabsanayn eedna waa maxay kulli waxaan leenahay waa waa alfaad ku cad ee ka dhaarasho islaanta aad ka dhaaratay galmadeedii ayib aan iskaga tago waljadiidu lafdiga jadiidka ah waxaa weeye qowlka jadiidka cafan ana mulaamasatan wuxuu ihi wallahi inaanan ku taabanayn ayb wmubaadacatan min albidaaca budci baa laga keenay mubaasharatan waityaanan tegid wahashyaanan daboolid wa qirbaanan dhowaasho bikasri اlqaafi la socda qurbaan ma ah qirbaanan weeye saasaa sawaab ah asagu lama karo laakiin waa la godi karaa bacdu luqawiyin leeyihiin qurbaanan baa la odhan karaa waa la godi karaa wadaaddaa odhanaya laakiin qirbaan baa saxa iyo wanaxwaha wixii la halmaalo ka ifdaa'in wamasin kinaayaatun wey jadiid wuxuu leeyahay haddaad tiraahda ilaah baan ku dhaartay laa ulaamisuki shan bilood ama laa ubaadicuki shan bilood ubaashuriki maxaa yeelay mulaamasadu aw laamastumunisan u deliishanay mubaasharada falaana baashiruhunaan leenahay ityaanka faatuuhunna min xayu amarakum اllah hishaanka falama tahashaaha xamalat xamlan khafiifan baan maxaa soo muxuu ahaayey qirbaanka falaa taqrabuuhunna xataa yadhurna iyo gabadha uu ku yidhi xaaidadii faatimata maxay ahayd gabadha umu umm, jaxshi may ahayd xamr binti jaxsh yun kuu dhowaanin zawjkaadu iyo haween haweenaydii kacb bni maalik hilaal bni iyo saxaabigii kale ee muraat bni rabiic nabigu wuxuu ku yidhi yuusa idiin dhowaanin gabdhihi wuxuu ku marka qirbaankii qur-aankaa ku yimid maxaa soo hadhay keliya mubaadacada waxaan leenahay waa fii budci axadikum weeye waxaa laga hadlayaa kinaaya can aljimaac weeye alfaadaasoo dhan markay u yarta waxaan leenahay ama waa sariix ama waa kinaaya waاljadiidu ana mulaamasatan wamubaadacatan wamubaasharatan waityanan wakhashiyaanan waqirbanan wanaxwaha kaifdaa'in kaifdaa'in ifdaagu waxaan leenahay isagu waxaa wey qad afdaa bacdukum ilaa bacdin iyo idaa afdaa axadukum mxuu ahaa man afdaa biyadi mxuu ahaa suuratnisa soo ma ahayn wakayfa taahuduuna waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin waahadna minkum miaaqan alidan baa raba nimanna waa ka waxay dheen meehe waa sariix muran baa ka taagan masigoo kale ka murmeen wadaaddo waxay le masigu lagu sheegay inuu galmo yahay xaggeed u jeedaan walow qaala hadduu yidhaahdo in wai'tuka haddaan kuu galmoodo facabdii xorun fazaala milkuhu canhu zaala ilaaw ayb wuxuu in wai'tuki haddaan kuu galmoodo gabadh yahay facabdii addoonkaygu xorun xor wey addoon la bardhabay baa laga hadlaaya fa zaala zuulay oo meesha ka baxay milkuhu lahaanshihiisibaa zuulay canhu can ilcabdi bibaycin laazimin aw bimowtin ama waqafi wixii la halmaala zaala alilaahu ilaagu meesha waa ka baxayaa tafriican can iljiddi wey masaa'ilkan la soco hadda haddaan galmoodo iyo addoonka wax haddaan sameeyo kulli waa markaan dhahno waa yemiin binaan cala alqowli اljadiid amaa qowlkii qadiimkaa ah ee qabay ilaa magac ilaahay aad ku dhaarato wuxuu dhaar ilah meeshii ma imanayo waxaan waa min furuuc alqowl jadiid wey la socda falaa iila maxaa yeele lamama helin hadde lamama helin waxaa dhaarato dhaarta kadib oo dhaarta jebiso in kafaara kugu laasimto meesha waxba ma yaala waxaa tira haddaan galmo addoonkaygu waa xor addoon baad bardhowday addoon gacantaadaba ka baxayba waad u galmoota wax ku saaraanba ma jiro muxuun kuu saarnay addoonkii dhaqaaq booraan buu tegey milkaadaaba kuma jiraba walaa cidqa fii ma yamlik xadiidkii waxaadan gacanta ku haynina maba xorayn kartid mar hadduu meeshii ka baxay waxaa weeye meesha dhaari ma taallo leanna wax ku laasimahyaba ma jiro wey galmada markaad la timaadaan rabnaa inuu wax ka dhasho galmada ama addoonka kaa xoroobo ama kafaara lagugu yeesho meeshaan marka ma taallaba way wax ku laasima walow qaala hadduu yidhaahdo in waitka haddaan kuu galmado timaa kuu qadar la soco hadda fa cabdii addoonkaygu xorun buu hi can dihaari islaamba horaan ka dihaaray markuu ka dihaaray buu wuxuu yidhi haddana haddaan kuu galmoodo heblaay fa cabdii addoonkaygii hebel ahaa xorun wey xaggee xor ka yahay can dihaari dihaarkaygii hore aan idhi heblaay waxaad iga tahay hooyada dhabarkeedi baad iga tahay wa kaana xaggana wuxuu ahaa qad mid dahaaray qabla daalika ay qabla alxalifi qabla aliilaa'i wey waa in dihaarku u horeeyey dihaar baa horeeyey kadibna iilaa buu la yimid ninkaasi famuulin weeye famuulin dalaatliqtidaa meesha idinku jirta dafacaaddaa meesha ku jirta faman kaana minkum mariidan calaa safarin maxaa soo marteen faciddatun min ayaamin ukhar maxaa ka horaysa fa afdara in la yidhaahdo qasab weeye goorma ayay qoor kaa xorowdaa ay waajib kugu noqotaa adoo dihaaray markaad noqoto haddee uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxuu raqabaa la isku oga marka facaadda waa inaad qardado inaad qadato bayna famuulin iyo wa kaana qad dahara dhexdooda facaaddo waa inaad geliso lan waad garanaysa idan maxduufkaasi maxaa tusay ma caqli baa tusay mise sharci baa tusay ma caqliya mise waa sharciya waxaa ku xidhan tawaquf اlxukm الsharciyi calayhi baa ku xidhan xukumka sharciga inuu dhab noqdo facaaday ku xidhan tahay marka waa sharci tawaqofku jihada tawaqof waa jihatu sharciya wey caqliya ma ah ayb wuxuu ihi facabdi addoonkaygu xorun wey can dihaarii dihaarkaygu xor ka yahay wa kaana wuxuuna ahaa qad daahara mid dihaaray qabla daalika ay qabla alxalifi facaada markaasuu islaanta uu ka dihaaray ku laabtay ninkii famuulin waa nin dhaarto addoonku waa xoroobay haddi addoonku mar hadduu xoroobay dhaar baa meesha ka tib oo maxaad ka rab haddii la yidhaahdo addoonku markuu raba dihaarkuba ka xoroobi lahay dhaartan kale ilaga xagee ka timid waxaan leenahay dihaarku cidqi muطlaqah unbuu waajibiyaa markaad islaamta ku noqoto laakiin addoonkan mucayanka inuu xoroobo xagganna xoroobidda ay soo degdegto waxaa keenay dhaartaa keentay ayb cabdigu waa cabdi mucayana dihaarkuna cabdi mulaqa lagaa rabay ila waxaad tihi in waطictuka facabdii hada way xor can ihaari wakaana qad daara facada famuli marka rataba cala alwad wuxuu ku xidhay cidka alcabdi aladii cayana dihaarkuna ma keeno cidki mucayana ma keenee mulaqu lcidqi mulaqu raqabu keena marka saa darteed degdegan yimid cidqigan degdega iyo tacyiinkuba wuxuu ku iltizaamay bilxalifi can ilwai ayb saasuu marka looga soo qadaa inuu yahay nin dhaartay wailaa in lam yakun qad daahara horaan hadduusan dihaarin ihaarba ma jirin wuxuu idhi in waituka facabdii xuran buui can ihaari ihaarkaygii buuna xor ka yahay haddaan kuu galmoodo ihaarna ma jirin ihaar horena ma jirin maxaan samaynaynaa falaa ihaara walaa ilaa baaina maxay ilaagu ihaarku ku xidhnaa dihaarba ma jiro marka waxaan lena ilaa iyo dihaarba ma jiro baaina xagga fii maa baynahu wa bayna allahi subxaanaه wa tacaala maxaa yeele waa kaadiban fi daahir muuqaalka hadda inoo muuqda war islaamteed ka dahartee weeye adabeen bay iska noqoto dhaarta ku xidhnayna ina ka kacwayaan leena wayuxkamu waa lagu xukumi adoon iyo ninkii zawjkii bihimaa bililaa'i wadihaari daahiran xagga muuqaalka akhdan biqaraarihi wey isagaa qirtay moogta isagaa idihaar baa jire qiraalkiisaan u qabanayna xalaad soo marteen meher buuxe iyo nus la kala qaadanhayo uu ka yimid raar uu ka yimid oo soo marteen daahir ahaan isaga waxaa loogu qaban iqraarkiisaa loogu qaban waxaa la xukumaya inuu muuliya xagga daahirka cidqu addoonkaana uu ka xoroobahayo can idihaar uu ka xoroobayo dhankalena uu ka noqonayo muuli uu ka noqonayo oo waxaa loo qaban afartii bilood iyo wixii la hadl yaa loo qaban kadibna noqo ama furbaa la dhig gabadha walow qaala hadduu yidhaahdo tii hore unbaa kuu qadara hadda in wai'tuka fi cabdi xor haddaan kugu galmo addonkaygu waa xor buha can dihaari ihaarkaygii ayuu xor yahay waa in dahartu bui tan fiican yahay waa haddaan dihaar la soco buui falaysa bimuulin xataa yudaahira ilan lama helin shardigiibe ninkan ma dhaaranin ilaa la helo dihaarki la helo lanna xukumku waynu soo maray waa ijmaac ana alxukma laa yataqadamu calaa sababi qaacida ijmaaciya xukumka kama hormaro kitaab albayc meelo badan baan qaacidada ku socelinan umaynaya so sidaa ma muxuu ku xidhay dhaartiisii waa hadduu inuu ka dihaara islaanta idhaarba lama heli idan ilaa ma leena ilaa meeshii ma jiro aw qaala wuxuu yidhi in wai'tuka haddaan kuu galmoodo fadaratuki daratuki cafan dangaladaadii taaliqun way furan tahay buuhi famuuli ninkaa nin dhaartay weeyo xukmulilaahi baa la marin muxuu yidhi waa binaan calal jadiid hadda la soco waa tafriicaadkii masaa'ilkii qowl ku dhisnaa wuxuu hi heble kuu galmoodo gabadha hebleen kula qabo way furanta ninka horta waa dhaartay maxaa yeele gabadhu inay ka furanto way dhibaysaa sida ninkii dhaartay dhaarta inuu jabay u dhibaysa xaggeen iskaga shabahaynaa ninkii wax ka dhaartay wuxuu inuu samayso ma dhibayso waxaa tihi wallaahi inaana mar dambe hebel aana guri iskugu imanayn goolaana wada fadhiisanayn hawshaa inaad samayso way kuga adagta ninkanna wuxuu ihi heble haddaan kuu galmoodo gabadhi kaleen jeclaa hebleyda way furanta furitaanka inuu dhaco waa dhibsanhayaa hadduu dhacana dhib buu ku yahay waxaa ka imanaya rafaad marka waxaan leenahay waxaan ka soo dhaar wey famuuni ninkaa nin artay weeye liladiina yuuluuna min nisaaihim tarabus arbacata ashhur dhankeeda baa la marinaya tee marka tee marka uu ka dhaartay ninkaas miduu ka dhaartay waa tuma wuxuu ku yidhi in wai'tuki fadaratuki aaliqun famuulin ma gabadhi furmaysebu ka dhaartay mise tan uu la hadlayu ka dhaartay tan uu la hadlayu ka dhaartay fa in waia hadduu u galmoodo tii uu ka dhaartay buu u galmooday fi lmuddati afarta bilood gudahooda aw bacdaha ama gadaasheed buu lamid galmadii eh, eh, alaqat baa ii qoreen ulliqat ildaratu dangaladii baa furmaysa ama iyadaa la furi maxaa waa liwujuudi sifa sifadii baa la helo maxay ahayd galmadii baa la helay galmada ama ha dhacdo afarta bilooda ilaaga dhexdiisa ama kadib ha la helo mar walbo galme la helo gabadhi kale waa furmaysa tanna waxaa weeye baabulila baa lagula dhaqmaa iyadu waad garateen wazaala waa marka zuulahyaa markay galmadu timaado alilah waa zuulay maaa ila siis maa la raba islaanta fur ama u galmo soomaayo galmadu wuuba sameeyey hadii ilah maxaa soo haray ilah ma jiro wey ilah waa iska tegey ayb liannahu laa shaya calayhi biwaiha tii uu ka dhaartay markuu u galmooday fi lmudda aw bacda almudda u galmooday wax dambe ku laazimi ma jiro wixii ku laazimi lahaa muxuu ahaa heblo way furantahay heblana furantaha dee marka waa nin kafaaro guta ka dhegan yahay marka wax loo haysto ma jira wy macnuhu aan iskaga socon wاladharu adharku waxaa weeye annahu low qaala hadduu yaha liarbacin afar dumaroo qabo wuxuu ku yidhi kitaab lilah waxaa taqaanaan ma markuu idin dhibaal umaynlaya lakiin waan umadaynaa un wallaahi allaan ku dhaartay soomaalidu ilaaga way sameeyaan laakiin ma yaqanan xukumkiis way sameeyaan asagoo mulaqay la yimaadaan inta badan caamadu ku dhaartaan mararna asagoo muddalay ku dhaartaan laakiin xukumkiisa mama yaqaanaan marka in lagu akhriyo lagu baraarujiyo ilaaga iyo dahaarka iyo lacaanka iyo hawlahaas aad la iskaga ilaaliyo weliba kitaab alqadf markaan gaadhnaa kaba daran soomaaliya waxay iskaga badan caamadeedu inaysan ka badbaadinba inay gabadh xaaskooda qadfaan si sarbeeb ah ama cad marka waa camada in badanoo kamid ah waa dhib wey wuxuu ihi sheekhu walow qaal hadduu yidhaahdo liarbacin afar buui wallahi allah ku dhaartay laa ujaamicukuna falaysa bimuulin fi lxali afaruu qabay buu ilaah baan ku dhaartay inaan idin galmoonaynin buui falaysa bimuulin fi lxaali hadda nin dhaartay ma aha lanna weedhan baxaan lena macneda waa maxay waa idinkoo wada jira wey idinkoo wada jira buu u laa aau jamiicu kuna way ka dhigantaan leenahay idaylkiin wey marka ilaa uu kulligoodba uu ag mari waayo ma guntamahayo ilaagii ma guntamahayo aaniguna wuxuu leeyahay waa guntamaya oo wuxuu ka dhigan yahay mid walba calaa xidatiha ee wax isku xidhan ma aha biijtimaaciina wabihi qaala ama alaa alaaaduna sida muqaabilka adarka muqaabilkiisay abu xaniifiya maalig iyo axmed ba qabaan marka uu ku dambaabi hayaa wuxuu dembaabi lahaa wallaahi inaanan ag maraynin markuu uu yidhi afartood uu ka yidhi wuxuu dembaabi lahaa falaa yataxaqaqu اliilaaءu aw اlkafaaraةu aw اlxinثu ila biwadc اljamiic soo sidaa ma ah ayb hadduu marka saddex ama labo ama mid uu sameeyo tafsiilka isagaa keeni doona fain jaamaca hadduu u galmoodo aaaan saddex minhuna min alarbaci baa kuu qadaran hadda afarta uu ka dhaartay saddex ka mida u galmooday saddexda horta waxaan leenahay waa burta hawshoodii dhammaantay ila ninka waa noqday fa fahuwa muuli min araabica ta dhiman buu ka dhaartay midda dhimane afraad saddex kuwa kale yaa weli waxaan leenahay afar bilood haddii la gaadho ama waad noqon gabadha waad ku noqon ama furi sidaa wey lannu xilligaas unbuu ku dambaabayaa xilligaa unbuu ku dambaabayaa oo markuu asagu iyada u galmoodo ayay kafaara guddi imanaysaa marka tan unbaa ku soo haraysa weeye inay tahay muulan canha falow maata hadduu dhinto bacduhunna barkood baa dhintay afartii gabdhood bar ka mid ah qabla waطin galmo ka hor zaala ilaahu ilaagii waa zuulhayaa waa buray maxaa yeelay se u buray qaybta dhimatay oo muusan galmoonnin wey inta buu u galmooday horaanna wuxuu ka dhaartay afartiinno oo siman uwada galmoon maayo hadduy qayb dhintaan asagoon u galmoonnin kuwaasi dhaartoodii waaba ka burto xool looma haysto intanna wuxuu dhihi afar manaawga bar baan u galmooday marka ilaa waa dumay ilaa waa dumay waa furmay wey linxilaalihi bicadam اlxinfi biwaطi man baqiya minhuna inta soo hadhay buu u galmooday marka ma dembaabin inta dhimatayna ee qabla waطn dhimatayn hadda umuusan galmooneen marka lama helin ayb goormuu dambaabi lahaa oo kafaara gud iman lahayd markuu afarta wada galmoodo ma wada dhicin marka waa yahay ayb zaal ilah saasaa lagu yidhi waa dumay walow qaala hadduu yidhaahdo marxaba shadun u fahmin wuxuu idhi afartiina idin galmoon maayu ku falaysa horta bimudin fi اlxaal fain jaamaca alaa saddex ba u galmo saddexda ma burtay saddexda waa buri ilaa kafaaragud maa iman saddexda un ka kafaaragudo dhaartanbu ka kafaaragum ilaa meesha ma yaallo le ilaagu wuxuu in afar ba lagu siiyo markay afarta badood dhammaata lagu gabadha ama u galmo oo noqo ama fur saddex macnaaba degdego u galmoodo maxaad iga rabtaa maxamed oo ii daba taagan tahay dhaartii markaad ka dhaaratay xaggay qaban waxaan leenahay tan weli aadan ag marin baad ka dhaaratay tan baa muulan canha tanaa lagu fiirinhayaa liladiina yu'luuna min nisaahim tarabusa arbacata ashhurin saasaa loo jeedaa haa mid walbay ku wajahanayd oo dhammaantood usan midna ka tegin midnana ag marin inuu afartooda mid ka mida ah ag marin bay dhaartu ahayd hadduu saddex ka mid ah ag maray dhaartii buu jabiyey laakiin muuli ma aha soo mahaade muuli maxaa la rabay gabadh muxuu ka dhaartay ninkan inaan afarta gabdhood uusan u galmoonayn saddex ka u galmooday ninka dhaarta caadiga ahayde idaa xalaftum waxfadu aymaanakum ha kuu dambaysee liladiina yu'luuna min nisaa'im saddexna ma ku jiraan hadda ilaah waxaa la rabay nin islaanta dhaartii fuliya oo ag mari waaya islaanti inuusan ag marin baa la rabaa saddexdaba ag marin oo dhahna marka marka afar bilood la gaadho laba mid unbaad yeeli afarta gabdhooduma waad ku noqon ama waa wada furi muusan naga suginba goorma wax u tirinaaba uu sii dheeranhaya gurigu goloo saddex ba isu maray ninkan waxaan le dhaartu alla ku dharto inbuu jabiyey kafaara gud alaau ayaamin ama icaamu casharati masaakiin xagga ha aado tan afraad aan maxaa u tala ah ee uu weli usan taabanin maxaan leenahay ayadoo ka dhaartay way ilaaga iyadoo ku qumahaya macnahaasaa loo jeedaa ya waaba caawo dhan baaba ku xabeebtay shee abdirashiid kafaaro tii dhaarta caadigeed baa laska rabaa waa gaari doonaa cafwan falow maata bacduhuna qabla wadin ilaagii iska singelaya dhaarta caadigaa dhaarta caadiga ah iyadoo ilaahay markaad ku dhaarataba waxaa weeye way kaa rabtaa ama dhaartii baad oofin oo wixii baad bannaanka ka mari haddaad jebisana kafaaragud baa laga rabaa taa waa iska gooni ha ku khaldabina marnaba ku seegi mayso falka aad ku dhaarata haddaad ka joogsatood bannaanka ka marto waxba laguma haysto haddiise aad guryo noqoto waa lagaa rabaa kafaaragudki waxaadda laga hadlayo waa kii ahaa ilaagii ahaa afar bilood in muddo lagu siiyo kadibna ima an tualiqa waima an tafiya ya aakimka laga hadlaayo waa gaareda walow qaala lahuna hadduu afarti ku yidhaahdo lahuna kuu qadanaad ayuun baa la wadaa hadduu yidhaahdo laa ujaamicu u galmoon mahayo kula waaxidatin minkuna mid walbo idinka idinka mid ah mid ka dhaartay weeye min kuli waaxida ta waa min baabi salbi اlcumuum tii horena waxay waa min baabi cumuumi salbi fari baa udhexeeya cumuum salbi iyo salb alcumuum fari baa udhexeeya marka ta mid walba iskeed ba oga dhaaranhaya ayib fari baa udhexeeya waxaa tihi nin walboo soomaali ah muslim ma aha nin walba ama waxaa tihi axad soomaali ah oo muslim ma jiraa tihi maalan ka waxaa loo yaqaanaa salb alcumuum salbulcumuum baa la yidhahdaa laakiin markaad tidhaahdo walaysa kullu soomaaliyin bimuslimin wa cumuumu salb inaad fahanteen baan u malayn waxaad diidan tahay kulligood inay wada noqdaan muslimiin laakiin waxaad ogashahay bar ka mid ah inay muslimiin yihiin marna cumuumkaad diidaysaa marna cumuumkaad sugaysaa marka way kala duwan tahay ti maxay ahayd wallaahi laa ujaamicu kunna bay ahayd teeru maxay ahayd cumuumu salbi bay ahayd cumuumu salbi tanna ah. waa maxay waa salb اlcumuum ayb mid walba wuxuu isi goona xukumka u taabanaya markaad fardi fardi u xukuntana waa waa kuliyo markaad ijtimaaciya ama majmuuca qabatana wixii kullu loo yaqaano wey bacd afraad bad la hadhi inna waad sii dayn waxbayaan falsafada ku lugeyn hadda marka iga dhegayst walow qaala lahunna hadduu ku yidhaahdo laa ujaamicu kulla waaxidati minkuna mid idinkeeda kamida u galmoon mahayo laa ijtimaacan wala infiraadan wey famuulin wuu ka dhaartay ninkaasi min kulli waaxidatin calaa xiyaaliha buu oga dhaartay mid walba iskeed walow qaala hadduu yidhaahdo la ujaamicuka ilaa sanatin ilaa maratan buui kuu galmoon mahayo ilaa sanad laga bilaabo hadda aan dhaarana ilaa sanad kuu galmoon hal mar mooyeen buui hal mar mooyeen falaysa bumuli ninkaan ma dhaarana fi lxaali hadda markaynu qabanno caladar maxay ma dhaarana weli leanna waxaa u fasaxan berri inuu galmoodo waxaa u fasaxan bil kadib inuu galmo ilaa maratan buu yidhi u fasaxan laba bilood kadib inuu galmoodo idan muddadu ka dhaartay gabadha galmadeeda ma hayno inay ka badan tahay afar bilood ma hayno waxaa baabi'inayso duminaysa isnaha ilaa maratan ah waxaa tidhi laa ujaamicuki ilaa sanatin ilaa maratan waaxida marada ma aakhira sanad dhigi doontaa ma haddaad dhigi doonta weli marka waa maxay waxaan leenahay hadda ninku horta muuli ma ahe aanu ilbal bal wuxuu ku beeqaami doono galmada meeshuu dhigaan fiirinaynaa galmada meeshuu dhigo markuu golmad wii ka dambeeyey aan lena afar bilood baan ku sugaynaa afartaa bilood wii ka dambeey gabadhan waad fur waad ku noqon ila galmadii way baxday ayadu falaysa ma ahanin bimuulin mid dhaartay fi lxaali isla hadda il hadayn qabsan fain waa marka waa ka hadad fiirina fain wata hadduu u galmoodo wa baqiya xaggana uu ka soo haro minha min asanati akaru min arbacati ashhurin fa muulin waa dhaartay min yowmaidin maalinkaasuu dhaartay maalinkee wixii ka dambeeyey galmada ilaa hadda baxday galmada way baxday albaab الثاني baab fasl dhib badan waa dhaafisa inagu daaye fii axkaami اliilaa'i buu ku saabsan yahay waa baabkii labaad baabkan kii koobaad soo marteen fi arkaan haye Hmm. waan soo maray matniga tii kale inay furmayso xageed yuusuf aaday nubdahan ku gaari doona insha allah fasalka soo socdo baab baab cumuumka soo socdaan ku sharxayna insha allah waxba hadda aan kugu lugoyn eh. gabadha way furantayba soo maataa tagtay yani xeelad ma jirta oo kaga baxsan karaa garan maayo kutub alxiil ahri ya dhaar bay dhaar bay u agtahay soo ma dhaar ya gabadha kale way furmaysaa dalaaqeeda waxaa lagu xidhay biwadcin wadcina waa la helay waxba maaha manci maba jirinba manc maba jirin waa dhaar caadi haddaan kuu galmoodo muxuu mancinaya wama mancin hadda <laughs> mancigii xalliga shayga dhaar noqon hayaad ka firinaysaa mooyeen ayada wuxuu yidhi haddaan kuu galmoodo gabadhi heblo way furan tahay ayada wuu ka dhaartay ta kale laakiin furitaankeedii wuxuu ku xidhay galma oo wasfi ah galmadaa xilligii doon ha timaadee taa horta furanta tii kalea kuu timid tii waxaad ku xukumaysaa baabul aliilaa galmadeedaasi ilaagii ma dumanayso maxaa yeele waa galmo lagu xidhay shay kale lagu xidhay wey albaab الثaanي fasl fi axkaam اliilaa'i waana baabkii labaad axkaam اliilaa'i waa darb اlmudati wa muطaalabaة الزawjati iyo ma yataxaqaq taxsul bihi اlfay'atu iyo ma yajib calى الزawji min طalaaqin aw fay'atin yumhalu waa la koran wujuuban weeye hadda si waajibaa loo koran arbacata ashhurin afar bilood baa la koranayaa bila muaalaba korashadu waa maay ninkii adqadada laga istaagi maayo dhunta loo geli maayo ma dhaartay afar bilood baa la siinba cadhadu ha ka baabaadee min alilaahi dhaarashada laga soo bilaabo bilaa qaadin qaadila'aan baana la koran muddada ayada qaadi looma baahno maxaa yeelay qur-aanka caddeeyey sunnadaa caddaysay baa ku guntamay idan imhaalkaasuu leeyahay walaa qaadi walaa muxakam midnaba looma abu xaniife iyo maalik ayaa meesha nagu khilaafay waana culamo badanna waa qabaan waxay leeyihin afar bilood baa la koran abu xaniifa wuxuu leeyahay waxay khusaysaa islaamta xorta ah hadday islaamtu addoontahay laga dhaartay laba bilood baa la koran yumhalu arbacata ashhurin fi اlxorati wa shahraani fi اlamati madhab abu xaniifa sidaa wey maalig asagu wuxuu fiirinhayaa adoon ninku iirinaya ninkuu fiirinaya yumhalu arbacata ashhurin lilxori washahraani lilcabdi amaa annaga iyo xanaabilo waxaan leenahay addoon iyo xor la kala qaadi maayo xukumkan shaygan waa shay jibilli ah baan leenahay khilqiga waxaa laga dhaartay galmo addoonka iyo xorkuna waa isku mid weeye isku dareen isku damaaci bal addoonkaaba ka khatarsan baa laga yaabaa xorka addoonta iyo xoraduna waa isku dareen isku jibilli marka waxaa weye waa arrin khilqi ah laa farqa bayna alcabiidi waalaxraar halkaasa anagu marnay wadaadka damiir wuu cagsiyey masalada ra'yiga maaligna abu xaniif u tiriyey kii abu xaniifna maalig buu u tiriyey yaa iska sa iska hagaajiha waa khalad waa dareentaan u malay mise haddun baad aragta wuu cagsiye cagsi wey kutubta kale madhabka sida ku qoran baa ka saxan waan soo marra iyadoo abu xaniif ka eegahayay ciddada ciddada iyo rajciyada buu ka eegahayey agga haweeneyda abu xaniifa dariiqiisu waa mid ah marxab yumhalu waa la korinaya buu sheekhu yidhi wujuuban si waajibna bilaa muaalabatin isagoon la daba istaagin zawjka arbacata ashhurin baa la koran min alilaahi dharashada laga bilaabay bilaa qaadin qaadi la'aan binasi اlqur'an liladiina yuluuna min nisaim tarabusa arbacati ashhurin ashhurin fain faw cafwan wa fii rajciyati min alrajca taas waa islaantii aan weli la furin islaan aad furtay oo dalqad ku furtay ama laba aad ku furtay oo ciddo tirsanaysay hadaad ka dhaarato afartiiba xaggee laga bilaabi haddana ka hadla sheekhu wa tuxsabu lmuddatu wey fii rajciyati midda rajciyada muddada waxaa laga xisaabay min arajcati markaad soo ceshato ila waxaan soo maray haweeney loo galmoon karo wa inay tahay laga iilaayo laga dhaaranayo rajciyo cinda shaaficiya waynu soo maray looma galmoon karo filcidda waana xaaraan mar haddii filcidda ay xaaraan tahay markay ciddada ku jirto aan loo galmoon karin ilaagu waa in laga xisaabo markay kuu noqoto zawjo oo aad soo ceshato ayay muddadu ka bilaaban sidaas weeye sidaa meesha kugu dhiga abu xaniifana wuxuu leeyahay tuxsabu min alila rajciyo haddaad ka dhaarato maalinkaad dhaaratay baa kow laga dhihi afarti biloode markaad soo ceshata kadib kow laga dhihi maayo afarti bilood walow irtada haday ridoobaan axaduhumaa midkood baa ridoobay ninkii dhaartay ama haweeney laga dhaartay ama macanba labada weydu ridoobeen isku mid un weeye bacda dukhuulin galmo kadib islaanta loo galmooday fi lmuddati muddadii gudaheedii inqaacat ilmudda muddadii waa go'aysaa bacda dukhuulin waa qeyd muhiima maxaa yeele waad soo marteen haweeney aan loo galmoonin laba isqaban weli isu tegin midkood hadduu gaaloobo maxaan isoo maray inqaaca anikaax waan fasakh maxaa ridda timid qabla dukhuulin mudamiray ahayd marka bacda dukhuulin sidaasu u jeedaa haweeney loo galmooday ayaa laga dhaartay kadib markuu ka dhaartay ayaa asagu ridoobay ama ayadaa ridowday ama wawda ridoobeen muddadii loo qabtee socotay afarta biloode maxaa lagu samay irtada axaduma fi lmudda inqaacat ilmudda waa go'aysaa wey maxaa xaaraan bay kaa noqotay haddaad adigu ridowdo ama iyada ridowdo waxaa weye xaaraan bay noqotay ciddadaysan dhammaanina ma u galmoon kartaa hadda maya idan xaaraan bay kaa tahay waxay muddada go'da wey faidaa aslama hadduu islaama almurtadu minhu maa wey faidaa aslama asaga looma jeeda la soco yaa ku khaldamina faidaa aslama almurtadu minhuma labadooda kii ridoobay mid ka mid ah hadduu islaamo istu'nifat waa la soo bilaabi muddadii kowba hadda la dhihi afar biloodo cusub ayaa la tirin tii hore waa baaba'day lanna horan umaada galmoon karinba afartii bilood iyo ka badan galma la'aanteeda kaga imanaya hadda unbaa markay xalaal kuu noqotay ee toobad keentay ama ay soo islaamtay ama aad unbay bannaanaatay ayb marka unbuu iddiraarkii iyo dhibaatadii gabadhu galma la'aan bilaabanaysa horaan xaaraan bayba ka abeed maxaad u galmoon wamaa manaca alwata wuxuu u gudbay mawaanicdii diidaysay galmada mudadii ma goynaysa mise ma goynayso wamaa manaca alwaa galmada wixii diida walam yukhila binikaaxin nikaxna aan dhaawicin waad fiirinay in wujida hadii laga helo fiihi fi zawji laga helo lam yamnac ilmuddata muddadii socodkeedii ma goynayo ka sawmin wa ixraamin waa maanic sharciga ah marka maanic sharci xisi bay u qaybin doonaan ayib islaantii buu ka dhaartay kadibna asaga waxaa ku qumay maanic sharci ah soon waajibaa bilowday bishaa ee dhan ee uu soomahayo ma dhahayna ha laga saaro muddadii laga saaro afar dhihi mayna maxaa yeeley maanic sharciga ku qumay maanica sharcigaana muddada ma goynayo weeye habeenka haduu doon ha u dhunto hadduu run sheegahayo gabadha rabo inuu ku noqdo maxaa annaga noogu sheegahaya wa ixraamin ixraamkii sharcigahaana muddadii kala goyn mahayo afartii waa uun la tirin bil dhanoo xaj ku maqan tahay way kuu xisaabanta aday kuu taal wmaradin wajununi waa maka maanic xisigaa kan wamaradin marad iyo wajununi ayib haddii maanic asaga ku yimaada galmada diidaaya waad eegii inuu asagu ku yimid maanicii marka ama waa xisi ama waa sharci hadduu min jihatihi adiga ayay kuu taallaa gabadha muddada waa u socotaa ilaa dhibka iduu gaadhayaa xaggeedana waxba kama imanin aduu maanic kugu qumay ama xanuun kugu yimid ama waashay oo ka dhigay ama soomay ama eh, xaj aw fiiha in wujida haddii la helo maanici fiiha fi zawjati baa la helay wa huwa maanicuna xisiyun ka sikarin wa maradin manaca almuddata ayada waxaa ku qumay maanic wayba yar tahayba lama galman karo wuuna ka dhaartay way xanuunsantao dhulkayba taalla lamaba ag mari karo manaca almuddata muddada wuu istaajin oo ma soconayso maxaa yl xilliga ayada ah wax dhiboo iyadu ay ku imanayana ma jiro asaguna xaggiisa kama imanin xadgudub muddadu marka la bilaabi mahaya weeye ilaa u maradka maanica meesha ka baxo ilaa ay qaan gaadhata yar ma bilaabanayso arbacata ashhur middan xanuunsanna markay fayoobaata kadib waxaa bilaabanaya oo haweenay galma xamili karta noqoto ama wax u baata kadib afartaa bilood kadib caafimaad kadib bay bilaabanaysa wain xadaa hadduu soo dariyo marad maanici fii anaaءi اlmuddati fi mudda fi anaa اlmudda qaطacaha waa goynayaa waxaa yimid maanici baa yimid fii anaa mudda muddadii oo socota dhexdeedii buu yimid qaaca waa jaraya lanna imtinaaca min alwai litacadurihi laa liajli yamiin baan leenahay ayb imtinaac wai macahu buu ka yimid la min ajli yamiin ayb faidaa zaala waanu soo marray maano xaggeeda ka yimid oo xisi ah mid kiisa ka yimid oo sharci iyo noqday iyo xisina waan soo marray wain xadaa almaanicu maanici baa yimid aladii laa yuhilu binikaaxin waad soo marteen fii atnaai muddadooda socota qaaca waa kala goynaya halkaasa lagu istaajin oo maxaan leenahay gabadhi maxaa looga istaajiyey waxaa looga istiajiyaan leenahay gabadhu muddada dheer ku socota ee galmala'aanta dhibkaa gaadhayaan kabayno oon ka difaacaynaye hadda ma dhaartii u diiday in loo galmooda mise dhibkan yimid ee maanic ah dhibka idan dhaarta meesha wama keenin wey waxba ma keenin dhaarta waxba kuma dira dhib kale kuu yimido xanuun ah ayaa keenay marka waa waan goynaynaa faidaa zaala markuu zuulo maanici baa zuulo meesha ka baxay waqad baqiya shardi way hadda waqad baqiya min alarbacati min eh, qad baqiya fowqa alarbaca loo jeedaa afar bilood wax ka badan baana dhiman marka laga soo bilaaba dhaarti istunifat waa la soo bilaabi muaalabadu muaalabadu waxaa loo shardiyaa biliraar inay haweenaydu muddadaa socoto ay ku dhib mudanayso galmo u baahan tahay waxaa kaloo shardi ah afarta bilood inay mutawaaliya tahay marka waxaa loo baahada goor inay xidhiidho inay xidhiidhaan loo baahan yahay asaga cudurdaarka xaggiisa ka yimid looma kala goynaynin muddada way soconaysay war hadee laba bilood baan gabadha aanan u galmoonin labada kale waan maqnaa muxrim baan ahaa waan soomanaa haazi baana qushigaadaan leenahay afarti way dhammaatay gabadha madhigmis waa dhaqan laakiin markuu idaa dhibka ku yimaado waa loo xisaabi waa loo xisaabi ayib muddadii allaahumma inuu yahay marad iyo siqar mancinhaya galmadii asaasanba mancinhaya inuu yahay mooye faida zaala markuu zuula maanici ustunafat ilmudda lasoo bilaabahaya kow baa loo dhihi si loo xidhiiriyo afartii bilood oon loo kala goynin waqiila qiil wuxuu tubna waa lagu dhis inta hore ee dhibku kala gooyey iyo intan dambe waa laisku xisaabi hadday laba bilood horeysay labada dambena waa lagu qaban qasabna ma buu qiilku leeyahay inay xidhiidho maxaa jira qiilow nikaaxisoo baaqi ma ah idan mar hadduu baaqi yahay muddadu waa ta kalaa lagu duldhisi inqaacaasna dhib malaa buuri kaas marka waa kii xisiga aha ayada ku yimid aw waxaa ku yimid wujida waxaa la helay fiiha fi lmar'ati sharciyun maanicun sharciyun baa laga helay ka xayadin wa sawmi naflin fala ma kala goynayo ma kala goynayo ayada waxaa laga helay maanic sharci ah gabadha way xayshay muddadii afarta biloodoo socotay baa dhiig dhabar furan baa ku dhacay ama dhiig laba biloodbaba dhiigki socday wa sawmi naflin soon sunno ah falaa laga dhegaysa maxay soonka sunnada miyuu diidaa galmada ma diido ayib xaydkuna waa shay iska qaalib oo dumarka ku yimaada wax caadatan u jirana muddada kala goyn mahayo dhibna keensan mahayo haddaan la xisaabin muddadii xaydka aan la xisaabin oo intay soomanayd soonka sunnada aan la xisaabin gabadha waxaa ku dheeraan muddadii baa ku dheeraan marka laga dhegaysan maayo ayadaa la dhibahaya marka waaa lena muddada ma kala goyno wadaadu way kuu socotaaye afartana dhammaatay ama waad laaban ama gabadh waad dhigi wayamnacu lmuddata muddada waxaa manciya fardun fardu sawmin weeye soom faradkii waa mancinhayaa muddada filasabsan lanna ayadaa dhibka keenta hadda fardu sawmin baa mancinaya soomka waxaa shardi cindanaa inuu yahay soom mudayac ah lanno soomka faradkee wasac ama nadar ha noqdo ama qada ha noqdee dib dhigan karaa ayb wayamnacu lmudad muddada waxaa mancinhaya weeye oo kala goynaya oo zawjki jaanis siinaya jaanis siinaya fardu sawmin soom faradoo ay gabadhi soontay filas haddaynu qabsanno maxaa yeelay gabadha soom farada qado iyo nadar iyo ramadaan looma galmoon karo mar haddaan loo galmoon karin dhibka xaggaadu gabadhiha ka yimid anuu diyaar baaban ahaa ama waan soo noqon karay bishaa lai xisaabi mahayo wey aad soomanayd soonka faradkaa afar kaloo soolamoo xidhiidha ayaa la rabaa fain waia hadduu u galmoodo fi lmuddati ba u galmooday falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi weeye hadda tan waa xukumkii labaad xukumkii labaad weeye kii hor maxaanu soo marray darbulmuddaad soo marteen xukumkii koobaad darbulmudda oo ahaa yumhalu arbacata ashhurin bilaa muطaalabatin min aliilaa'i bilaa qaalin waad soo marteen xukumkii labaad waa muaalaba islaantu afartaa bilood markay dhammaato inay dalban karta in la furo ama la dhaqdo oo haweeney laga dhigo fain waaa fi mudati hadduu afartii biloodoon dhammaanin hadduu mxuu aha ama ayada saa u dhammaatayba u galmoodo falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey wailaa hadduu diido falahaa muaalabatu bay leedahay inay daba istaagto amay dhig amay dhaqo oo maxay ka dalbi bian yafiya inuu ku laabto in mudur wuxuu hi wa ajmaca كل man naxfadu canhu أن alfaya huwa aljimaacu fainfaau aayadda wuxuu i fainfaau waxaa lagu ijmaacay in loo jeedo galmo hadday u noqdaan xaasaskii oo hadduu afka baarkiisa ka gabadh waan soo noday la soco oo horaanba waad joogtay maxaad ii haysay afar bilood baa dhammaatay waan la soco waan soo noqday gabadhu galmaad oga dhaarisay ee galmadii waa inaad la timaado haddii kalemadaa noqonin aw yualiqa aniga tana soo tilmaamay ra'yi jamaaca min aslf inay qabaan weliba aad u badan afarta bilood markay dhammaato hadduu noqon waayo si otomaatia u furmaysa ima rajciyatan wa ima baainatan bayona kubra aw suqra calaa khilaafin aan soo sheegnay sidaanago aan qn maalig baa nala qaba axmed qaba isxaaq baa qaba abu thawr baa qaba ayib rayiga abu cubaydna waa qaba abu cubayd abu thawr isxaaq axmed maalik abu xaniifaana khilaafay iyo thawri awsaaci oo ayagu saxaabada badanko taabiciin la socda waxay si otomaatig u furmaysa ima an yualaqo lama baahnaba ima an yanfia wa ilaa waa maxay ulliqat sharcan waa furmaysaaba dhaqaaqday warkooda war sahlan ma waa yahay annagu waxaan leenahay xaggeed ka martin aayadda fain fauu faina allaha afuuru raxiim wain cazamu alaaqa la yidhi wain cazamu alaaqa alaaq hadday go-aamiyaanna war la garta fain allaha samiicun caliim marka inuu noqdo oo galmoodo iyo inuu wax furaha qur-aanku sheegay way fakanaysa xagee ka keenteen waxay yidhahdeen casmu alaqu waxaa weeye ima anlaa tafia inaadan noqonin baaba casmi ah maxaa u dhexeeyay dhaheen inaad gabadha u galmooto iyo inaad galmoon weydo haddaad galmoon waa maxay waxaad go'aansatay aansatay alaaq ku dhegey marka waa hawl culus wey aan iskaga socon sidaa marka abu xaniifa uu qabana jamaaca min asalaf baaba u badan saxaabo badan baa qabo waana soo guurin walow taraka hadday ka tagto gabadhi xaqa xaqeedii bay ka tagtay afar bilood markay dhammaatay ma aysan dhihin hallay furo ma dhihin hallay dhaqdo falahal muaalabatu bacdahu bacda tarki bil iska samraysay shan bilood bay gaadhay lix bilood xaqii waay igama gubatay hadda dhig amay dhaq ku noqon karta hawsha iyadaa wa fawr wa ka burbura iyo waa dhammaa la odhan maayo xaqa iyadu leedahay way xilligay doonto ayay dalbi kartaa limaada dhibaatada iyo dararkii had kor uu soo cusboonanaya waxay ka mid tahay kalsaari binafa qiyaasan cala isaari binafaqa nidhi hadduu gabadhii biilkeeda ka caydhtoobo oo baanta ka aamusto oo bil ka aamusto haddana beri hore ku dhigi kartaa war laba bilood o dhan iska aamusnay maanta bishan waxaygiina halkaa ila dhaafi maysid ama idhig marka waa qiyaas cala icsaari binafaq waa hadday muddadu weli ay baaqi tahay wey in baqiyat اlmudda xukmigii labaad saddexaad buu u gudba oo ahaa bima taxsul اfayatu xukmi saddexaad wa taxsul fayatu ku noqod gabadha lagu noqod waxay ku hirgelaysaa bitakyiibi xashafatin xubinka taranka ee ragga qaybsooroo la geliyo biqubalin xubinka taranka ee dumarka biqubalin waa ixtiraaz meel kale ma soconayso wey walaa muaalabata dalab gabadhu ma laha iyo daba istaag in kaana biha ayada haduu ku yaala maanicu wain galmo wax diidaya ka xaydin wamaradin hadday xaado tahay ma xaayada loo galmo xanuun aan loogu galmoon karin bay qabtaa marka iyada ah malhid wey muaalaa maanic baa kugu qumi mana horta meeshaa ka baxo waa iska ijtihaad wey aduu nas ma jiro wain kaana fiihi hadduu yahay maanicun abiiciyu galmo wax u diidaya asaga ku qumay khilqi ah ama xisi ah ka maradin xanuun baa asaga hay waliba waxaa laga dalbahayaa bian yaquula inuu yidha hadda maxaan suuro gelaynin galmadii xisiga ayd baan suurogelayn xaggiisana ka suurogelayn waxaan leenahay madax tiirinta aad madax tiirinaysa gabadha aad tiri ku maayo wax burinhaya la imow fataqu llaha ma staactum weeye idaa amartukum biamrin minhu ma staactum galmadii xaqeedan suurogelayn caddee inaad diyaar tahay xilligii ilahan amarka kaa inaad gabadha isku sii daynayso bian inuu yidhaahdo idaa qadartum markaan galma awoodo fitu waa laaban hayaa dhibaa la dhihi afka loo marin ku dhawaaq baa leehay ku dhawaaq baa leehay aw sharciyun baa ku qubay askaga tagno sharcibaa say ku quba waa maxay maanic waxaa hayaa u diidaya galmada laakiin sharci ah ka ixraamin haddee nin muxrim islam bu agmari karaa ayib wade waa intaan la garin taxalulki la garin baa loo jeeda falmadhabu sida lagu tego waxaa weye annahu yuaalabu waxaa markaa laga dalbahayaa mar haddaysa galmo suuro gari karin harcan laakiin xisan ay suuro gelayso oon cudur uusan qabin yualabu bialaaqin caynan id ilmaanicu min jihatihi wado kaloo furan ma jirto wey furan baa ley lama noqon karo gabadhii oo ma galmoon karo maxaa waa muxrim naa laba maalmo isbuuc baa iga hadha xalaalowgii isug laga dhegaysan maayo hadda dhig gabadha ama galmo wey caynan saas wey id ilmaanicu jihati fain casaa hadduu ilaahay ku caasiyo biwadin gal muu sameeyey oo agga dambe maala xubinka tarankaba uusan aadin saqaطat اlmuطaalabatu muطaalabadii baa dhacaysa daba istaagay daba istaagnayd ee dhig ama dhaqay lahayd meesha waa ka baxays maxaa yeele galmaa timid xaaraanba ha noqotee annagoo waxaan leenahay yemiintu dhaartu tashmalu اlxaraama wاlxalaala dhaarti waa furantay laakiin hadday hawshaa ku taageerto ay ka raali noqoto ay hawshaa iyadu ogolaato waa macsiyo xaaraan weeye waana icaanatun cala almacsiya faqiina hawsha ooma taalle hadda wuxuu ka hadlahayaa ilaagii ma furmo dhaarti ma burtay mise wali waa taaganta asaguna waa caasi ayadna waa caasiyad lannaha waxay ku kaalmaysay icaana cala almacsiya waa baab kale shuraaxdii kutubta way sheegayan lakin hadda waxaa noqoseeya un hawsha inay burtay ayb wain abad abaa hadduu diido alfayata noqodkiibuu diiday gabadha ooma galmoonin mana dhigahayuu yidhi waa shuqul soomaalia ma taqaanaan madaxaygu intuu intuu qoyan yahay buu leeyahay laga maqli maa heblaan furay maay madaxda qoyan mxuu ahaa shan xabood madaxdii laga geli maxaad samay waa edabdar waa waxay doonaan bay iska samaynayaan faladharu sida adarka waxaa way ana alqaadiya qaadigu yualliqu calayhi qaadigaa ka furi gabadha u galmoon mahaye buui mana dhigahayuu yidhi qaadiga muslimiinta haddii anaa kaa furay طلqتki canhu نiyaabaة canhu buu le waa lagu kala tegay mac salaam daahiriya iska kaaya lalaadiyey waxay dhaheen waa qowlu lam yaqulhu qabla maalikin axadu wa tabicahu shaaficiyu marka waxay dhaheen wax ka horeeyey oo maalig ugu horreeyey warkaani ma jiray dheh shaafici baana ku raacay ma dhaaftay dheen maalig iyo shaafici laa saxaaba walaa taabiciin walaa atbaacu taabiciin alkibaar marka wuxuu yidhi ibn xasm waana mukhaalif lilqur'aani wاsunnati wاlmacquuli waana caydhsaday almuhim oo wuxuu yihi qur-aanku inaad khilaafkaad khilaafsan tihiin waxa uu daliila ilahi wuxuu ihi fain faauu fain allaha gafuur raxiim wain cazamuu طalaaqa fain allaha samiicu caliim alaaqa iyagaa loo tiiriyey fay-adana iyagaa loo tiiriyey inay gabadha ku noqdaan iyo inay furaan iyadaa laga rabaa ruux kalaa ka furi socqol kuma laha wey qur-aanka amaa sunna inaad khilaafteen waxaa u daliilaba sunnada furitaanka ku yimid waa uun laba mid fasakh la yaqaano oo nikaaxiba la dumiyo oo shaaricu dumiyo iyo in ninkii zawjka asagoo gabadha furo waxaan fasakhna ma aha oo alaaq baad tiradeen waxaa tiradeen allaqa calayhi alxaakimu fasakh ma aha kadib alaaq toosoo ninkii lahaa oo zawjna ma aha ayadna wuxuu waa khaarij can isunan ama almacquul buu idhi macquul miyaa rabtaan macquulku wuxuu yidhi haddayd run sheegaysaan maad tidhaahdaan markuu yidhah gabadha ku noqon mahayo furina mahayo qaaligu muu yidhahda anaa kaaga noqday oo ku noqday intaad furtaan ku ordaysaan falya ilqaadi niyaabata can izawji ila almar'a maxaad tidhahdaan furtaan ugu ordaysaan buui qaaligu ma ku laabto shaafici waxay dhaheen qaaligu gabadh ma ka sinaysanaya fa waxaa la rabay inay alfay maxaa lasku ogaa faygu waxaa lagu ijmac inay galmo tahay xaakimku qaadle ma gabadhu ka zinaysa masagaa qaada maxaaskiisiiba daahiri ma waalantihiin ya hadal lama ogolaynti hadal lama rabo huna waa inay noqoto galmo galmaa la rabaa afart beelood dhammaatay markay dhammaato ama galmo ama furid weeye hadal ma soconayo hadalku wuxuu socdaa markuu maanic kugu quma adiga aadaan galmoon karin xaaski haddaad soo maraysa soo maaha waad galmoon kartaa muddadayna dhammaatay daahiriyo ma gabadha miyaan ka sinaysaan oo macsiyaad banaynaysa ood gaaloobaysaan baa layidhi fooddaa la isgeliyey baashu masale sahlan ma ka socon ibnu xasm isagu wuxuu leey haduu dha ninku furi mahayo kuna noqon mahayo waa lagu qasbi buu leehay waa la qasbi waa xabsi baa la geyn waa la garaaci ilaa uu gabadha u galmoodo hadduu u galmooy ushaa lagu wadi ilaa uu dhinto hadduu dhinto magtiisa ka waran qatiilulxaqi weyba xaq baa dilay qushigiisa isagaa saxan dhankaa marka la fiiriyo xaq waajiba ruuxu lagu yeesho shareecadu waxay taqaanaa waa la qasbi saa uu ku saxan yahay usuusho dhamad kusoo marteen ilaa uu xaqii lagu lahaa uu la yimaado qolyaha kale waxay leeyihiin oo xanafiyada iyo cafwan dahriyada iyo waxay leeyihin qayb ka mida waxay leeyihiin dalaaqana waa asagun baa laga sugo lagu garaaci inuu muxuu ahaaye furo fur garaaca ama noqo usha unbaa lawadii hadduu dhintana laa diyata lahu limaada xaq baa dilay wey ah ee la otomatic ba u furmaysaa dahri waxay ku diideen shaaficina ku diideen qur-aankaa diidan oo hadda waa inaga soo maray fain faauu fain allaha wain cazamuu alaaqa la yidhi way dhaqaaqdeen qur ma sheegin bay dheheen waa inuu ruuxu asaga mualiqa go'aansado furitaan jumhuurtu marka dee casmigaasay ku fasireen laftigiisa ah furitaan marba haddaad aad adugu noqon weyday masalada masalo dhib badan wey saddex tobana akhriya boqol labaatan baxdiga dheer dhibka badan imtixaanka mujalka saddex tobnaad boqol labaatan hadda hebelka muxuu ahaa khaliid arabaad miy amse ma aan ka socon yualiqu alayhi yualiqu calayhi qaadigaa ka furi weeye alqatan rajciyatan madhabina calaa madhab abi thawrna alqatan baa'inatan oo wuxuu le waa faski iyo noqon karta gabadha ayada ah. xagga marka ma ahadka waxaa fiican baad moodaa in abu hawr dhankiisa la maro lannu waa dalqa qaado tuurayo rajciye ma noqon karto waa darar keenay gabadha hadda way dhib mudatay dhibkeediibaa heer kaa gaadhay ama dhig ama dhaqowbey wuu dhigi waaye soo waa laga dhiga waa maxay waa dalqa ku timid dafcan lidarar dalaaqa ku yimaad dafcu dararna fasak buu ahaan jiray ma noqon jirin alaaq rajcia ma noqon jiray abu hawr markaad igiisar ay saalan ma aha wاlأdharu waxaa weeye anahu laa yuhmalu ثalaaثatan saddex beri kala sugi maayo dhaho afarti ma dhammaataa fur ama noaha waxay suga saddex bar isiiya muddat lislaam hal isiyo laga dhegaysan maayo afar bilood baan ku sugaynay maxay tahay saacad lagu kaadin maayo muqaabilkuna waa loo yarkaadin buu wax iska yartaaye hal sagaal qadamo tobnayn weyde gabadhu afar bilood bay soo soomaysay bal saddex beri hal la siiyo odayg wal adaru waxaa wy annahu idaa waia hadduu u galmoodo bacda muaalabati intii laga dalbay galmo hadduu gabadha u galmoodo lazimahu kafaaratu yamiinin waa tii aad cawdha u wereeriseen hadday tima soo ma aragti afartidood markay dhammaato hadduu gabadha ka baaba'ay ilaagii laakiin weli waxa laga rabaa wallaahidii kafaaradeedii wallaahi inaanan yeelaynin kafaaradeeda waata laima waxaa ku laazimaysa kafaaratu yamiin maxaa yeelay ila dhaarta wuu jebiyey muxuu jebiyey kuu galmoon mahaysoo kuma dharan ma galmood ha dhaartay jabtay hadda ilaa baan iska reebahay aday kuu taalla ilaaga dhaarti waa kaa rabnaa baan leenahay wabihi qaala aima alaaثa wa jumhuur اlculamaa jumhuur اlculamaa min aلsaxaabati wالtaabiciin sidaa matniga noogu qoran bay qabaan ayb qowlka aaniga alka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay fain faauu hadday laabtaan o gabadha u galmoodaan fain allaha kafuuru raxiima kafaara gud lagama rabo weeye ibn cabaas baa laga soo guuriyaa waa qowl shaafici waa qowl xasan albasri waa naaci qowlkana adhar ka soo jeeda waa mid qadiima qowl qadiima weye alqadiim wاlxasan albasri naqaci riwaaya ibn cabaas weeye ayb waxaa la taa socon maysa wa kale keen waxay dhaheen waa qiyaasan cala almuxaaribi idaa taaba qabla qudra masaladan qowlka isagu wuxuu leeyahay ninkii gabadha u galmooday ilaagu waa ka hadhay ka faara gudna lagama rabo limaada muxaaribka qaaطicu ariiqa ay la caydhsanayaan annago aan qaban hadduu toobad keeno soo dembigii kama dhacayo kafaarigud ooma noqonayo kana waa maxay isagoon la qabanin oo ima an tualiqa wa ima an tafi aan gaarin oon dhalaaq lagaga sii jeedin buu isagu noqday marka waa taa'ib qabla اlqudrati calayhi saqada danb bijaamici ana kula minhuma mudnib weeye wallaahu aclam